alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu kitaabu siyaam waxaan ku dhex jirnay kitaabkii بلوغ lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah الله tacaala kitaabu siyaam siyaamka ayuu kitaab yahay weli cibaadaadkiaan ku dhex jirnaa waxaa weeyaan marka shahaadateynka laga yimaado ruknigii saddexaad ayaan hadda marka aan dhexgelaynaa oo kan koowaad marka shahaadateynka laga imaado waa salaada kan labaadna waa zakada kan kalena waa soonka oo marka laga yimaado shahaadateynka ayb wuxuuna kamid yahay soonku arkaanulislaam wujuubkiisuna waxaa weeyaan kitaabkii sunnada iyo waxaa tusay iyo ijmaaca ummadda ayaa tusay munkiru wujuubihina waa gaal qofka wujuubka soonka inkiro waxaa weeyaan ashyaada la yiraahdo almacluumu min addiini bidaruura qof walba muslima wax iska garo karo ilaa qof uu ku koray baadiyo aada uga fog cilmiga ama nin hadda dhow soo islaamay ma ahan oo aan weli sharaacida islaamka qalbigiisa aysa gelin qofaf noocaas oo kale ah hadduu jaahilnimo u wujuubkeeda oo u inkiro labadaas qof iyo wixii lamida waa loogu cudur daarayaa laakiin qof muslim oo islaamnimo kusoo weynaado tu yira soon layguma laha aniga waa ma wujuubkiisa ouba inkiraba aa ku gaaloobaya arkaanta islaamka ah marka wujuubkiisa waxaa aada u tusaa qur-aanka faman shahida minkum ushahra falyasumhu sunadana in arkaanu islaam uu yahay waxaa caddaynaya xadiidka ibni cumar bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxameda rasuulu iqaami salaa wa iitaai zakaa wasawmi ramadaan xaji lbeyt xaji lbeyt wasawmi ramadaan ayb kuwarka tusaaya iyo wujuubkiisa waxaa kaloo sunada ka tusaa sumuu liru'yatihi wa liru'yatihi soonka bisha aragtidiisa ku afura aragtidiisa ku fura marka ku soomaan ujeedaa taa marka waxaa keenaysa wujuubkiisa marka meeshaasna waa ku caddiya ayb naam axkaamtiisa marka hadda halkaan uga hadlayaa meelo badan baan axkaamtiisa laga feeriya bal xadii xadiid xadiidka markaan gaarno ayaan xukunka markaas laga fiirinayo ayaan sheegi doono insha allahu tacaala can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku waxau yidhi laa taqadamuu ramadaana ramadaan halla ka hormarinina bisawmin sawm ha uga hormarinina bisawmi yowmin maalin soonkeed ha uga hormarinina walaa yowmeyni laba maalmood soonkeed ha uga hormarinina ilaa rajulun nin maahane kaana ahaa yasuumu inuu soomayo sawman sawm ilaa rajulun nin maahane kaana ahaaday huwa ninkaasu yasuum inuu soomayo sawman sawm caado u ahaa falyasuumhu kaax iska sooma soonkiisa caado u ahaa mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa bisha ramadaan horteed inaan laba maal intaysa dhalanin ka hor maalin ama laba maalmood inaan la soomin <clears throat> ilaa waxaa laga soo reebay oo loo ogolaaday qof soon caado ah soo watay ilaa rajulun kaana yasuumu sawman soonka caadada marka waxay noqon kartaa isniina khamiisuu soomi jiray isniintii kusoo aaday ama khamiiska ama waxay noqon kartaa siyaamu daawuud uu soomi jiray soonka daawuud oo kale maalin dhaafkiisiiba waxaa kusoo aaday aakhir shacbaan sagaal iyo labaatanki iyo kale kaasoo kale san caado o marka u lahaa taa marka ninkaasoo kalea marka laga soo reeba laakiin haddii waxa ay tahay xadiidka nahyigiisana waxaa ku dhacaya ninkii soon caado aan soo lahaa jirin oo isaga un markaas ka bilowdo weliba khusuusan u bilaabay ixtiyaadan dadaal dartiisaan u sameynaa ninka dhahayo yani intii ramadaan waxa iga tegi lahayd maalin ama laban sii hormara oo ramadaan kasii hordhaco kaas waa midka marka la diiday oo culimmadu ay yihaahdeen ninka ixtiyaadan u soomaa dhahaayo oo sideed iyo labaatanka shacbaan iyo sagaal iyo labaatanka soomaayo caado soomkiisaasna caado uuna waafaqsanayn kaas weyan marka midka nahiga oo ku dhacayo <clears throat> xadiidkan marka manduuqiisa wixii ku saabsan dhinacaas amaa mafhuumka xadiidka waxaa laga fahmaa xadiidkan in shan iyo tobanka shacbaan kadib ay banaan tahay in la soomo mafhuumka xadiidka laga qaadanayo sababtoo ah xadiidka wuxuu reebay ramadaan maalin ama laba maalmood ka hor in la soomo reebay shan maalmood ka hor waa la soomi karaa idan marka iyo toban maalmood ka hor waa la soomi karaa waa xadiidka marka imaamu lbayhaqi iyo ay u daliishadeen maadaama xadiidkan bukhaari muslim uu kusoo arooray xadiid gadaal ka imaan doono ida intasafa shacbaan falaa tasuumu shacbaan hadduu shan iyo toban gaaro ha soominina xadiid nebiga uu yiri imaam axmedna ou munkar ku tilmaamay ayaa imaamulbayhaqi wuxuu yidhi nakaarada xadiidka waxaa caddaynaya xadiidkaas inuu munkar yahay kana caddaynayo sababtoo ah xadiidkan waxaa laga fahmayaa shan iyo tobanka shacbaan kadib in soon layska sii soomi karo ee waxaa la diiday keliya ay tahay maalin ama laba maalmood ka hor bis ma fahamteen intaa marka xadiidka marka can dariiqilmanduuqna waxbuu kutusay manduuqa xadiidka muxuu kutusaana wuxuu kutusayaa maalin ama laba maalmood ka hor inaada soomin ramadaan ixtiyaad dartiis waxaa kaloo manduuqa xadiidka uu kutusaa dad caado usoo lahaa jirtay inaad soomi kartid intaa ma la garani mafhuumkiisa laakiin waa maxay shacbaana shan iyo toban dhaafay inay sii soomi karo sababtoo ah maalin iyo laba unbuu xadiidka kaa reebay ywm beyhaqi sidaa ishaaraya iyo bacd alaima sida ibnu xajar fatxulbaariga oo ku sheegay nam marka shiicada iyo kale waxyaabaha sameeyna waa laga sheegaa inay ramadaanka intaan la gaarin maalin ka hor iyo laba maalmood ka hor inay sii soomaan taana marka shicaar hadday cadaato marka shicaar raafido inuu yahay waa in la khilaafo marka raafidada shicaarkooda wacan camaar bni yaasirin radia allahu canhu qaal bal nebiga shacbaanka wuxuu ahaa shan iyo toban ma ahane riwaayaadka saxeixa waxay soo aroortay nebiga inuu shacbaanka oo dhan uu soomi jiray inkastoo riwaayo ay fasirayso waxyar ma aha riwaayo waxay leedahay kaana yasuubu shacbaan nebiga shacbaan waa soomi jiray riwaayo waxay leedahay kaana yasuubu shacbaana kullahu mid kale waxay leedahay kaana yasuubu shacbaana kullahu ilaa qaliila waxyar ay kasoo reeday marka hadda marka bisha shacbaan waxay ahayd bil nebiga uu aada u soomi jiro soonkeeda uu badi jiray <clears throat> hadba sidii la doonaa lagu fasiro culamada qaarkood habay yidhaahdaan soomam horoo sunno ahaayo marka jihaad iyo safar oo uga mashquulay ayuu bishaas kusoo wada aadi jiray markaasu hal sunnooyinkii buu ku qallayn jiray ama halla dhoomayaa la dhihi kolley shacbaan nebigu aada u soomi jiray bil aada u soomi jiray ayay ahayd <clears throat> ayb bisharxi jabali marka waxba kusoo aroori gooni oo saddexda maalmood aan ahayn ayaamulbiibka waxaan ahayn oo bisha rajab in la soomaa kusoo aroorayna malaha bacdi naas waxay sameeyan rajabay aada u soomaayeen rajab oo dhan waa soomay shacbaankii ma soomaayeen hadhow marka waxay ku leeyihiin rajab fadliga kusoo arooray waan camaar bni yaasir radia allahu canhu qaal man saama alyawma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim man ruuxii saama soomo alyawma maalinta alladii maalintaas oo yushaku fiihi lagu shakinaayo dhexdeeda faqad casaa waa caasiye abalqaasim sala allahu calayh ali wasalam abulqaasim oo caasiyo nebiga xadiidkan marka isaga waxaa laga qaadanayaa awalan waxaa ku jiro eh, yani nuqs xadiifiya ku jirta nuqsadaasna waxay tahay siiqadan siiqatu rafci waa siiqatu rafci camaar wuxuu leeyahay maalinka lagu shakisan yahay ninkii soomo abulqaasim uu caasiyey waxay ka dhigan tahay isagoo yiri nebigaa reeray yoomu shakiga in la soomo taasay ka dhigantahay marka waxaa la leeyahay waa mawquufun lahu xukmu rafci mar hadduu nebiga uu caasiyey ninka soomo nebi unbaa reebay macnaheedu walow yowsan afka isaga ku ballaarini ma garateen meeshaas waa lasoo qaataa marka midaan hadduu saxaabigu yiraa ninkii waxa falkaa iyo falkaas sameeya abulqaasim uu caasiyey sala allahu alayh ali wasalam waxa weeyaan xukmu rafcigaadseeni waxaa xadiidka marka saa hadday tahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan inuu marfuuc yahay dakarahu lbukhaariyu baa sheegay tacliiqan tacliiq ahaan u sheegay tacliiq waa wixii sanadka awalkiisa laga gooyo qaala camaaru bnu yaasir oo kale wawasalahu lhamsatu shantiina asxaabu sunan alarbaca iyo imaam axmedna waa wasliyeen xadiidkan wasaxaxahu ibnu quseyma ibnu quseymana waa saxiix yeelay wabnu xibaana iyo ibnu xibaan marka xadiidku waa xadiis saxiixa wey weliba qisada uu ku yimida waxay ahayd camaar ibnu yaasir agtiisa cunto la keenay ri la solay hilibkeed ayaa la keenay markaasuu yihi cuna nin baa marka dadka qaarkood ayaa goon isu u baxay waana maalin oo yowmu shaki abay ah ahayd ragga qaara marka goon u baxay markaas markaas wuxuu yihi nin baa yidhi inii saaimun anuwaa soomanayo markaasu camaar wuxuu yidhi man saama yowma aladii yushaku fiihi faqad casaa alqaasim ninka maalintan oo kale soomaayo abulqaasim aas sala allahu alayh ali wasalam sida xadiidka uu keymi sidaa yowmu shaki marka maxaa la yidhaahdaa jumhuur culamaana waxbay u yaqaaneen yowmu shaki imaam axmedna macno kale ayuu siiyaa yowmu shaki jumhuur culamaa marka yowmu shaki waxay yidhaahdaan maantoo kale markay sagaal iyo labaatanka shacbaan tahay oo berrina inay ramadaan dhalato eh, kow ay noqotana loo malay karo inaysan noqoninna ay dhici karto shacbaan soddon laga dhigaayo ka maantoo kale ay sagaal labaatan tahay yacni caawa bisha la sugaayo caawoo kale marka bisha caad dadkii marka bisha ka caad dadkii ka qariya bisha maalintaas habeenkaas subaxa ku xigo ayaa yowmshaki leeyahay maanta sagaal labaatana dhammaatay bishiyaa la fiiriyey caadaa cirka dhan ka jiro waa la arki waaya bishi weleelaa marka sodoraa la dhamaystiraya beriyoo kale waxaa lagu soo waaberisana iyadoo la afuran yahay yowmu shaki maalintaasa sababta waxay tahay inay ramadaan tahana waa iska suurtagal inaynan ahayn oo caadkaan qariyeyn oo xataa hadduu caad aanu jiri lahayn inaysan dhalanin bishaa suurtagal inay dhalatana suurtagal oo caad uu qariyey mawti kownu saan iyo marka lagu dhex jiro shakigaas dhowru shaki kaasay u yaqaanaan jumhuuru ahlilcilmi waxaa shardiga ogow inay marka m waxaa shardi ah in caad uu jiro haddii caad uusan jirin cirku nadiif uu yahay bishii la arki waayo maalintaasoo kale yom shaki lama yeelaa maalinta ku xigto afur waaye shaki ma ma maalin taasoo kale shaki ma ah ee shakiga goorama imaan kara haddii mugdi meesha yimaado iyo caad imaam axmed ibnu xambal wuxuu u yaqaanaa yowmshakiga laba xaaladood cirki waa caad ma lah salaalaatana dhammaata caawa bishaa la feerina caad male cirki waa sax wey jawi nin faasiqa bisha sheegay inuu arkay nin faasiq oo markhaati aan gelin ayaa sheegay bisha ana arkay lama soomaayo maalinta ku xil laana faasiq ictibaar ma shahaadadiis sooma maalinta noocaasoo oo kale asaga shaki u yaqaan taas yaqaano run sheegaa iska suurtagal hal mar ilaa qad yasduqu lkaduub belowgaba hal mar run waa iska sheegi karaa maalintaasoo kale yowma shaki waal suurataas suurada labaad waxa ay tahay si suuradaas oo kale ayuu dhahaa waxaan ujeedaa yawma shaki amaba laba taas waa mid yoomushaki amaa haddii maanta ay sagaal labaatan ahayd caawa bisha la raadiyey caab oo isku gedfay cirkoo dhan berisana lagu berisanayo l berito waa in la soomayo l lama dhamaystirayo xadiidka soo socdo ibnu cumaro faqduruu lahu buuna deliishada faqduruu lahu ay wuxuu ka dhigaya bimacna soo ciriiriya bisha shacbaan ciriiri ka dhiga soo ciriiriya kan ramadaan kusoo ceebeeliyo mafahamtid axaadiidka dambe dhigi doono xaafidka mid kasta madhabu daliil u noqon doona iska feeriy saas iska markeliy imaam axmed maalinta caadku uu jiro ee soddon miyaa beri mase waa kow lagu shakisan yahay caad haddii uu jiro cirkoo dhan oo caadkaas isku gadfay wuxuu leeyahay maalinta ku xigto soonaa lagu soo toosa ciriiri ayaa la sameynaya shacbaana lasoo yaraynaya duruuda ayuu wuxuu ka dhigay bimacnaa qadira inay ka waa celiyiin waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah macnahaasu sheegay haddii u taasaas yiri yom um shaki maxaa u taqaanaa imaanaysa soo maa haddii uu yiri maalinta caadka cirka ou daruur ay iyaga dhan dhan ay ku godaaman tahay bishii la arki waayo hadduu yidhi maalinta ku xigta waa la sooma yowma shaki maxaa ah yowma shaki agtiisa waxaa ka ah suurada dee a sheegay ama cirkigaasoo saxwi ah bisha la arki waayo cirkioo nadiif ah bishii la arki waaye amaba nin faasiqaa bishii arkay xaalaadkaas oo kale wuxuu leeyahay labadaas xaalaa yowma shaki ah hadalkaas waxaa ku sugan aayatulbrey sababta waxay tahay ilan shacbaan faqdiruu lahu ha la soo ciriiriyey inaysan maxaa u daliila fa akmiluu lciddata halaatiina riwaayo ka dambayso fa akmiluu ciddata shacbaana halaatiina yoman u nebigu tirada shacbaan soddon ka dhigayi mar haddii xadiid yimid marka faqdiruudii ah, xaggay xagga loo kala jiidanayay fa akmiluu ciddata shacbaana ayaa xasiraysa halagartaan umaleeya bisha shacbaan hala ciriiriye maana hala dhamaystira faqdiruudana waxaa loo jeedaa uqiyaa tiradeeda uqadara waay tiradii ay lahayd markay ugu badan tahay uqadara waay manheed tiradaas waa maxay tirada markay ugu badan tahay ay yeela waa soddon soo maa ayb jumhuurkaa marka madabka ku raajacsan suurooyinkan marka uu sheegayana marka yawmu shaki khulaasat lqowl shaki waxaa la ihahdaa haddii daruur cirku ay ku didaaman tahay bishii ramadaanna ay inay dhalata macquul tahay inays dhalaninna ay macquul tahay haddii la arki waayo bisha subixi waxaa la dhamaystirayaa tirada shacbaan oo soddonkii maalmood oo shacbaan subaxa marka soddon uu shacbaan yahay ninka soomaahay oo ramadaan ahaan u soomaa yowm shaki u soomaa waa la gartaa wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam ani maqlay yaquul xaal u odhanaayo idaa raaytumuuhu idaa ra'aytumuuhu hadaad aragtaan hu hilaalkii damiirka hilaalka u noqona bishii haddaad aragtaan fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan bishii waa bishii shawaale fa afdiruu afura fain qumma calaykum haddii la idinka daboolo faqdiruu lahu inhuma haddii la daboolo huwa hilaalku calaykum idinka korkiina hadii lainka daboolo faqduruu u qadara lahu sana tirada u qadara tirada la qadara marka waa keena muttafaqun caleyhi walimuslimin buu riwaayadaa kuma gaabsane walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fain ugmiya calaykum haddii la daboolo idinka faqduruu lahu uqadara halaatiina soddon uqadara riwaayadii faqduruudi ayaa xataa halaatiina la raacsiiyey shirki markafaqduruulahu qadara maxaa loo qadara halaaiina ku qadara soddon ku qadara bisha shacbaan walilbukhaariyi bukhaarina waxaa usugnaatay faakmiluu dhamaystira alciddata tirada dhamaystira tiradee waa tirada tirada shacbaan waa layska garanaa sababto ashaan oo kale al oo cahdiye is waxaan ujeedaa cahdi dikri ah ashaan waxa laga faa halaaiina soddon fa akmilu dhamaystira alciddata tiradii halaaiina soddon dhamaystira walahu ay welilbukhaariyi waxaa usugnaatay fii xadiidi abi hurayrata abi hureyre xadiidkiisa radia allahu canhu fa akmiluu dhamaystira ciddata shacbaana shacbaan tiradiisa alaaiina soddonka dhamaystira riwaayadkan tikraaro umalayna ninkaan aqwaasha culamada la soconin laakiin tikraar maa waa riwaayad kulli soo fasiraya riwaayada hore ijmaalaa ku jira imaam axmed aana qabsaday isla iyadii laftirkeedii in marka tafsiir isla riwaayadii laftirkeedii ayaa waxaa lagu daray halaaiina dariiqa faqduruu lahu halaaiina taqdiirkan inuu taqdiir soddon ah uu yahay riwaayadan kuu sheegay mid kaloo shaahid kuwo kaloo shaahid uga sii dhigay tafsiirka jumhuurto fa akmilu lciddata tirada dhamaystira halaaiina soddon ka dhamaystira tirada ayb tirada la dhamaystirayo tee midsoona mase midda shacbaan wa tan shacbaan in loo jeedo iyadoon tafsiir usii baahna tafsiir sii saaro fa akmilu cidda ta shacbaana halaatiin riwaayadku marka saas isu macnaynayaan ilaa kitaabkan tikraar mala atarkiisa waxaa kitaab mukhtasar ah weli loogu talagelin in axaadiis kusoo laalaabtaan axaadiistan dhan marka isu geey maxaa laga qaadanaa idaa ra-aytumuuh waxaa laga qaadanaa bisha ramadaan maxay ku sugnaataa o bisha ramadaan maxay ku sugnaataa laba sibay ku sugnaataa oo xadiidka uu noo sheegay imaa in la arko hilaalu ramadaan in la arko bisha ramadaan hilaalkeeda koo waxaa kale ku sugnaataa in shacbaan tiradiisa soddon la dilwiga bisha sawmu ramadaan maxuu ku sugnaadaa labou ku sugnaadaa kale kuma sugnaayo imaa in bishii ramadaan la arko ama haddii la arki waayana soddon tiradii shacbaan in loo dhamaystiro markaasuu ramadaan oo sugnaa karaa idaa ra-aytumuuhudan yaa yaa waxa laga hadlaa guud ahaan muslimiinta laga hadlay halhal ma nin kastaa bisha markuu arkaa sooma maahane waxaa weye sida axaadiista ay ku imaan doonta qof muslima oo cadliya hadduu bisha ramadaan uu arko oo hal qof ah waa sugnaatay ramadaan saasuu ku sugnaatay bisha shawaalna kuwa inay laba arag bisha shawaal sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayso laba nin oo cadliga ah markay ay arkaan ama soddonkii ramadaan dhammaato ayaa la furayayb halkan marka waxaa ka imaanaya kalaam dheer oo ku saabsan ikhtilaafu lmadaalica dadku mahal madlac bay leeyihiin mase waxay leeyihiin madaalic fara badan waa mas'alo marka aada deelkeeda ugu badan yahay marka laysku soo khulaaseeyana waxa weeyaan qolada ikhtilaaf madaalic ictibaaray leedahay odhanayso waxay daliishadeen xadiid muslim ku sugan min xadiid ibni cabaas oo cabdullahi ibni cabaasa mawlihiisa oo u yimid qurayb iyo dhihi jiray markaasu wuxuu yidhi mucaawiye xaggiisaan ka imid shaam habeenkii wuxuu yidhi jimcaday bisha arkeen wakaas nacam oo marka habeen maalintaas marka waa ramadaanka intaasoo jooga habeen jimcaadayna arkeen bisha markaasu ibnu cabaas wuxuu yidhi annagu waxaan aragnay haddaan maka joogno ama madiina haduu meeshuu ka hadlaaye waxaan aragnay yii bisha eh, sabtiaan aragnay walaa nazaala nasuumu kadalik tiradanaas aan ku aragnay inaan ku soomayno ku ka zuulimayno marka eh, markaasu weliba kurayb ah ugu daray saama almuslimuuna muslimiintii shaam waa soomeen wasaama mucaawiya mucaawiya xataa waa soomeen amiirka aaya markaas wuxuu laakina ra-ynaha leylata ila habeenka sirkeeda ah. culamada ikhtilaaf mudaalac qabto taasay daliishadeen kuwaasna marka aragtiyay leeyihin waana aragtiyaye laakiin yani daliilka hortaagan masalada laftirkeeda waxuu noqonayaa ma sugnaata in ibnu cabaas ou eh, markay reer shaam bisha arkeen in ibnu cabaas ou ogaaday asoo ogaaday in caawo jimcaha bisha la arkay miyow inta layiri meeshaasaa laga arkay oo yiri ma soo leelin saasuu yeelay taasaa la ogeyn mana dhicin taas lidaalika ibnu cabaas waxa waaya marka uu sabti bilaabaayo ibnu cabaas markuu habeenka sabtiga uu bilaabaayo wax u sheegay khabar ma uusa helin lidalika haddaadan khabar helin aragtidaada dabcan qofka inuu wixii uu maqlo ama wixii uu arko unbaa lagu sharciga kula xisaabtama laakiin ma hayno inuu ibnu cabaas markii mucaawiya caawo bisha arkay adna caawo soon ma soomayo inuu yihi sidaa ma aha de xaalaheeda marka nasku marka uu ayuu taageeri lahay waxay tahay ibnu cabaas iyo muddo soo soomaya loo sheegay ama qalad ma lihin waay marka warkiisa sababto sabtiaan aragna in loo sheegay ibnu cabaas adiga maa og marka waktigan hadda xaadirka oo kale waqtiga ma uusan ahayn oo bisha haddii meel laga arko taleefon lagu soo diraa ma jiri jirin waqtiga ma fahamteen marka ayb haddii marka taas ay sugnaa lahayd xoogaa daliilka xoogiyaa waxaa kaloo xoogaa daliilka ikhtilaafulmadaalica xoogaa dacfi ku keeni karo iyaga laftirkoodan xadidin hal oo inta isku madlac ah inta isku madlac ah waa intee in ma aanay keenin marka daliil lagu raalli noqon karo yani inta la dhihi karo intaas waa isku aragti wixii intaas ka dambeyn isku aragti ma aha maxaa xadayntiisu aaday isugu khilaaf lidalika dhowr wej oo shaaficiyadu ay ka qabaan xataa fuqahaa shaaficiya iskuma aanay raacin qaar waxay qabaan masaafat lqasri waay eh, malca khilaaf madalac masaafatqasri maxay noqoneen halkaan iyo jowhar oo kale ama halkaan iyo sharaambood oo kale ina halkaan iyo taqriiban cagaaran meelahaas ama halkaan iyo jowhar oo kale halkaan iyo daafeed oo kale waxay leeyihiin intaas wixii ah waa isku maqla wixi ka xaggeeya aragti kale ay leeyihiin qaarafas dhahay ayb haddaan qowlkaas laftirkiisa qabsano ninka madlacan meesha ugu shisheeya degan daafeed degan iyo ninka beli doogla degan marka ma kala madlaca toban kilomitr isu jiraan ay ku dhacda kuwaas inay isku madlacan aysan noqonin iyagoo toban isku jiro xamar iyo daafeedna isku madlaca ay u noqdeen sagaashan isku jiro waxoogaa taxdiid aada u dhib badan yani meesha ay xadka uga dhigayaan oy leeyihiin wixii ka dambeeyo madlacan waa dhammaaday ay leeyihiin yani ninka ugu dambeeyo meesha ugu dambeeya ku nool iyo madlaca kale meesha uu ka bilowdo ninka ku nool waa isu muuqdaan keyf marka loo kala dhaha laba qaab u kala soo wey qowlkaasoo kale waa qowl daahirulbutlaan qowl kalea marka wuxuu le intii isku salaada xagga mawaaqiida salaada inti isku salaada ah, ah ah, xaggeeda miiqaad ah oo isku dhow dhow oo mawaaqiitu salaatihim ay mid tahay fajirka iskumar u dhasho qoraxda isku mar ay u dhacdo hal min waxay leeyihiin maqla ladii taa layidhaha marka waa weynaana u fur waxaa laga yahaa soomaaliya iyo kenya qaarkeed iyo etoobiya iyo meelo fara badan inay xataa aduul carab alcarabiya qaarkeed inay si soo galaan xiliyada qaar haddii marka qowlkaa la fiirido waa weynaana qaar qoraxday fiirinayo aduu marka uu isku soo duubduub qaar waxay fiirinayaan iqliim iqliim marka laleeyahay waxaa weeyaan shaam oo kale hal iqliima laga xisaaba shaam waa weyn hal iqliim masar oo kale iqliima xijaaz oo kale ileybay noqona najdi ileybay noqona yeman ileybay noqona waa iska shubhi wadan wadanka hadda sheega ayb taasna marka waa qowl calaa kulli xaal labada qowl ee xoogaa aan isleeyahay anugu waxaa ikhtilaaf madaalic dacfiga ku keeni karo taxdiidka madlaca oo aada khilaafkiisa u dheeraaday iyo waxaa weeyaan min xaysu naqlina waxaa weeya naqliga ay keeneen nas kuma ah midda kale waxaa weyaan naskan idaa ra-aytumuuh haddaad aragtaan bisha damiirkaya u noqona muslimiinta u noqona inkastoo waagaas muslimiinta ee madiine aanay aada uga dheerdheeraynba laakiin hadday dhacdo khulaasat lqowl waxa ugu fiican waxay tahay qof walbaa meesha uu ku nool yahay dadkiisa ama xukuumad hadday ka jirto waktiga ramadaanku waa bilowday ay yidhaahda ay suurtagalna ay tahay in ramadaan la fisho hadday maanta bilaaban hadday beri bilaaban qofku inuu la bilaabo hadduu dawlad ku hoos nool yahay in iyaga ku raaco ramadaan iyo shawaal labadaas hadduusan dawlad ku hoos nooleyn xaalaad hadda ku jirno inagoo kale waxay tahay dadka muslimiinta meesha u badan yihiin sababtaa soonkuna waa shicaar ciiduna waa shicaar waa shicaar la muujina muslimiinta ay muujinayaan kaligaa adiga marka ma muujin kartid bil ramadaanaad allata keligeeda sooma makaligaa um, muslimiinta ma kaligaa ka joogan ciidaan ciida keligeed banaan kusoo baxaan keligeed ciid ku tukana waa in marka la ilaaliyo imaa xukuumaadka iyo imaa jamaacada muslimiinta meeshaas degan meeshay u badan ninkii jamaacada ka shaadooba soomaa marka oo gooni isagoo u baxo hal masaajid laba masaajid saddex masaajid ictibaar malaha agarateenan umalayna nacam masalada ikhtilaaf muaala in badanoo salafka kamida qabiy ogaayo masalo khuraafa maaha aha khuraafo maaha masalo wejgeeda leh waaya laakiin kolley sida ixtiyaadka uu ku jiro haddii dadku ay ku soomaan maqal ay maqleen wadan islaama bishii laga arkay dartiis haddii dalkii looga soomaayo sida loo badaynayo dadkii aan la khilaafin haddaan dadku aysan sidaa muujinin oo ay u badan yihiin inaysan maanta soominna wadankiina aan waxba laga arkin laa maanic in muslimiinta lala soomo kaligaa inaad iska soomanaato shicaar aad ku muujinaysaa malaha khulaasadu waa sidaas hadii dawlad markaas iska xil saaraysa ay jirtana adig maa maca waxaa tahay marka xukuumaddaas naam marka in laga dhigto marka bisha ramadaan waa shicaar min shacaa'ir islaam waa in laga dhigto yani hadaf siyaasadeed in laga dhigto ama anugu khilaafka aan kooxidlaayo u qabaan ku muujina bisha ramadaan bilaawgeeda iyo dhammaadkeeda waa doqonnimo iyo diinxumo way dad badan waxaa weeyaan khilaafka ay reer hebel ama qole heblaayo u qabaan muujiya say isu leeyihiin waxay la aadaysaa marka inay iyadoo ramadaan ay tahay bishii laga arkay gudihii inay eh, iska cunayaan muuna ilaahay ka baqaynin qofkaas in maalin ramadaana oo weliba qaab darro wax ku cunaayo niyada kabaqayn hadduu ku dhinto inuu khaatamo xumo u ku dhima hor waxay joogi jirta anoo sacuudi lama soomeyni maqli jir hadda waxaan arkaynaa bishii jawharaa laga ar xamaraa laga arkay ma la soomay xamar dhexdeeda laga ar la soomimaa waxay maraysaa marka inteenaan masaajidkan ku jirto masalan inaan dhahno inteenaanaa cuduul iska oo markhaatiyeenaa sax ah muslimka intiisa kalena markhaati ma galan waxaa lagu leeyahay war bisha xamaraa laga ar saddex afar qof adimaa markaatigeeda taqaano faasiqiin yihin inaysan faasiqiin anaga keliya muslin soo markaati waa galaa haddii aan mastuur hadooya laba saddex xaalo uwa qofka muslimka inuu muslim yahay daahirana loo og yahay xumaan iyo fisqi laguma oga ko imaa in xumaan iyo fisqi lagu og yahay in wanaag lagu yaqaano hal xaalad ma la aqbalayo shahaadadiisa waa xaaladee waa xaalada qofka uu fisqigiisa la ogyahay oo xaakimku ma aqbalayo labada xaal oo kale qofka muslimka asal wuxuu ku yahay inuu cadli cadligu asal ku yahay fisqi asal kuma ah fisqi wasal maaha ayb nin meel dadka tujina haddaad ugu timaad ku daba tukanaysaa ma ahane isma dhehaysa talow ninkaan muxuu ahaa ma fiican yahay islaamnimada xaq ma u haystaa ma ay ka taha shuqulkaas ninkii baarbaaraa mubtadic noqonayo sheikhulislaam ibnu taymiya siduu leeya raximahullah kuwaan waxaa weye shan lix qofaa bishii aragtaa laleeyahay ay kuleedahay ma magaalada xamed waxa jooga maa taqaanaa marka looma baahno waxaas oo kale idaa ra'aytumuuhu haddaad hilaalka aragtaan fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaanna fa afdiruu afura fain quma calaykum haddii laydinka daboolo faqdiruu lahu ku qadara tirada ku qadara maxaa lagu qadaraa laakiin muttafaqun caleyhi walimuslimin fain uqmiya calaykum haddii laidinka daboolo faqdiruu lahu ku qadara halaaiina soddon ku qadara walilbukhaariyina faakmilu lciddata tirada dhamaystira halaaiina soddon ku dhamaystira tirada walahu fii xadiidi abi hureyra radia allahu canhu faakmiluu ciddata shacbaana shacbaan tiradiisa dhamaystira halaaiina soddon dhamaystira wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal taraa annaasu dadkii ayaa istutusay oo fiirfiiriyey yani alhilaala bishii ayay fiirfiiriyeen oo istutuseen fa ahbartu rasuula allahi sal ly slam rasuulkaan u khabray anii aniga ra-aytuhu inaan arkay bishii fasaama nebigu waa soomay wa amara annaasa dadka ayuu amray bisiyaamihi soonkiidu amray rawaahu abu daawuud baa wariyey saxaxu ibn xibaan walxaakim ibn xibaan iyo xaakimna waa saxiix yeeleen xadiidkan marka waa xadiid saxiixa waxaana laga qaadanayaa hal qof bisha ramadaan waa dhalatay hadduu yidhaahdo ee aan faasiq ahayn hadduu sheego in keligiis markaasidiisa la yeelayo in la dhaariyaa shardi maaha kaala dhaaro in la yihahdo shardi maaha haddiis wax lagu xoojisana iyado hadda marka waxaa weeyaan ma ma gara kara ani allahu aclam laakiin in la dhaariyaa in la dhaariyaa shardi hadii mar wanaag iyo lagu yaqaano fiicnaan ah, mar hadduu sheego bishii saasaan u arkay khalaas sooma rawahu abu daawud saxaabu xibaan alxaakim wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma waxaa laga wariyay ana acraabiya nin reer baadiya jaa ila nabiyigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam faqaala wuxuu yihi inii ra'aytu lhilaala anu bishii baan arkay faqaala wuxuu yihi atashhadu an laa ilaha ila allah ma markaati kacaysaa macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah maahani qaala nacam buu yihi haa qaala atashhadu ana muxamadan rasuulullah ma markhaati kacaysaa muxamed rasuul alle inuu yahay qaala nacam buu yihi haa qaala faadin ogeysii fi nnaasi dadka ogeysihiyaa bilaalu bilaalow an yasuumuu qadan berri inay soomaan rawahu hamsatu shantii baa werisiya saxaaba bnu khuseyma o bnu xibbaana warajaxa nasaa-i irsaal waxau rajaxa xadiidkan mursalnimadiisa xadiidkan laakiin dacfi baa ku sugan oo dacfigan wuxuu uga yimid waa riwaayatu simaaki bni xarb can cikrima wey riwaayatu simaaki bni xarbin can cikrimata can ibni cabaas khusuusan marka riwaayatu simaak can cikrima fiiha diraab diraabaa ku jira oo simaak mudaribun fii riwaayatihi can cikrima riwaayada uu cikrima ka warinaya gaar ahaan mudaribo wa xuja ma noqonayso ma garateen xadiidkan ciladiis marka saas laakiin simaak marka wayru cikrima ka warinaya dhib male riwaayadan laakiin cikrima uga warin xadiidkan marka maxaa laga qaadanayaa meesha waxa u keensaday ibnu xajar xadiidkan shahaadatu alacraabiyi in la aqbalayo ninka reer baadiyaha ah hadduu ka marqaati kaco sida ninka reer magaalka ibnu cumar reer magaalo ah reer magaalka in la yeelaa waa soo marnay tan waxaa weeye ninka reer baadiyaha in la aqbalayo u keensa sababtoo ah maxa badanaa reer baadiyaha cadligiisaa la aqoona inuu hadduu reer baadiye yahay lama garanayo xadiidku daciif ahda laakiin asalka shareecada waa maxay qofka muslimka inuu qowlkiisu maqbuul inuu cadli asalka u ku yihi asalkaa noocaas sida salaadaba aada ugu daba tukanaysid oo u baarbaaraynay wacan xabsata umi lmu'miniina radia allahu canha can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaala nebigu waxau yidhi man lam yubayit asiyaama man ruuxii lam yubayit aan barisiinin asiyaama soonka yani aan niyada ku barayseenin qabla alfajri subaxa ka hor falaa siyaama lahu soon uma sugnaanin rawahu hamsatu shantii baa werisa wamaala nasaa-iyu nasaa-i waxau u iishay iyo tirmidiyu iyo tirmidiba ilaa tarjiixi waqfihi xadiidkan mawquufnimadiisu inuu rajaxaadeeda ayuu u iishay oo in hadalkii xafso uu yahay warkaan wasaxaxahu waana saxiix yeelay marfuucan xadiidka isagoo marfuucana ibnu khusaymata ayaa saxiix yeelay wabnu xibbaana ibnu xibbaan ibn khuseyma ibn xibbaanna waa saxiix xadiidka marka marfuucaana u saxi mawquufaana u saxi weli daara qutniy daara qutni waxaa u sugnaatay laa siyaama soon uma sugnaanin liman ruux lam yafridhu aan faradkiisii aan gooynin min alleyli habeenkii aan fardinin habeenkii faradkiisa aan fardininoo aan gooynin soon uma sugnaanin laa siyaama soon uma sugnaanin liman ruux lam yafrid aan goynin hu siyaama qalbiga aan ka goynin min alleyli habeenki qayb ka mida ah. naam juz habeenkii ka mida ah. marka habeenkii o dhanaad aad wakti uhaysataa ilaa waagu u ka badiy labadan xadiid marka waxaa laga qaadanayaa tabyit niya wax in niyada la barisiiyo habeenki oo inta waagu uusan beriyin inaad qalbigaaga gelisid ramadaanka inaad soo beri soonka beri ah inaad la imaanayso maalikiya jumhuur masalahan marka laba sibay isugu kala hayaan maalikiyadu waxay leeyihiin ramadaanka iyagu eh, hal niyaa kaaga filanay oo waxaa weya waxaad niyoonaysaa maanta berri oo kale markay ramadaan ay tahay caawad waxaad niyoonaysaa ramadaan oo dhan laa soomaysa niyada gelina bis marka inaad niyo cusboonaysiso uma baanido maaha halkaas niyo ood maalinka ugu cawada ugu horreysa aad niyooto yaa kaaga filan maxaa ramadaan oo dhan waxay ka fiirina hal cibaado sawmu ramadaan hal cibaado hal niyaa ku filan jumhuur culamaana waxay leeyiin maya ee waa in habeen walbo la bariisiiyo xadiidkanina keensanayo man lam yubayit siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah laa siyaama liman lam yasbidhu min alleyl waa habeen walba daba hal habeen lama sheegin midda kale in aysan hal cibaada ramadaan oo dhan aysan ahayn waxaa u daliila maanta haddii aada soonto soonkaaga goormau ku egyahan qoraxda markay dhacdo qoraxda markay dhacda kadib soon kuma jirtid adi cibaadadii waa dhammaatay maalinkaas sababtaxeeta waxaad cunaysaa haweenkiisii qofku tegaa jimaacu samayn karaa wixii rama soon xaaraan ku ahaay waa idan qofku soon kuma dhex jiro ma magaratay soonkii labaad maalintii labaad beriyo kala bilaabay beriyo kuxiga haddana bilaabay saas u marka kala go- go- baa ku jiro hal maalin marka ma hal cibaado keliya ma noqonaysa agarateen umalayn saa darteed marka madhabuljumhuur a raaji waa in habeen walba soonka la gudaa allahuma culimada qaar liajli daruura waxay uga reebaan dowr gaal soo islaamay maalin subaxii oo kale soo islaamay markaas un iska wadaas markaas wax ka bilawdo afxiranaa oo afxiranaa mana soo celina maalintaas culamada qaar saas iyo cunuga qaan gaara isagoo markaas ramadaan dhexdiisa ugu jira maalin ramadaan markaas ugu siiwada laakiin calaa kulli xaal waxaa weya culimada aktarkooda waxay leeyihiin maye imsaaqna waa sameynaa maalintiina soo celina waa niya marka niyadu waa shar waa rukni bay soon u waa rukni min arkaani siyaam xadiidkan weliba inay habeen dhacdaa xadiidka uu shardi ka dhiga niyo maalin dhacday ma guntamaysa halkan marka soonka laakiin faradka iyo midka sunnada waa ku kala duwan xadiidka ayaa sheegaya marka saas midka haddaan ka hadlayno waa soonka faradka ah amaa midka sunnada waa can caaishata radi allahu canha qaalat waxa ay tiri dakala calaya nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga iisoo galay daata yawmin maalin fa qaala wuxuu yidhi hal cindakum shay-un agtiina wax yaallaa qulnaa lahu waxaanu ku niri laa maya agteena waxa ma yaal qaala nebigu wuxuu yidhi fa innii anigu idan haddaba saa'imun mid soomaya iska soomaya uma markaa dee ataanaa waa noo yimi yawman maalin buu noo yimi aakhara oo kale faqulnaa waxaan dhahna uhdiya lanaa waxaana loo soo hadiyey xaysun ee naloo soo hadiyey xays waxaa timirta iyo suwada naam faqaala waxa uu yihi ariniihi itus falaqad asbaxtu waan soo waaberiistay saakee saa'iman anigoo soomanaan soo waaberiistay ikan faakala waa cunay nabiga caleyhi salaatu salaam riwaahu muslimun xadiis muslima weriye xadiidkan marka maxaa laga qaadana waxaa laga qaada soonka sunnada inuu ka duwan yahay xukunka oo midka sunnada inaad niyo kartid adoo aan xalay aadan ku jiifanin adoo xalay niyadii aan qalbigaaga ku guntin saaka markaad soo kacdo intaadan quraacanin iska niyo goormau ku egyaha laakiin ilaa iyo duhurkau ku egyaha qabla duhur haddii aadan niyoonin qabla duhur hadaadan wax cunin waa soomi mar haddaad duhur xagga u dhaafto duhur haddii xagga loo dhaafmay riwaayadka aahaarta qaaraa sheeganta tan marka fuqahada marka badankoodu a qabaan ilaa bacdu lmaalikiya maa maalikiyada halkaana waa ku khilaafay jumhuur laakiin labada meelba waa marjuuxay ku yihiin xadiidkan marka fa inii idan saa'imun maxaa laga qaadanaa isaga waxaa laga qaadanaya nebi inuusan kusoo toosin asoo sooman soo toosa subaxi marka asagoo aan xalay niyoonin buu soo toosa barqada isagoo joogaa marka wuxuu yihi waxma haysaan maya marka markaasuu niyadii uu bilaabay inay banaan tahay laakiin soonkan muxuu soon ramadaan ma aho mid sunno u ah si labada xadiidba loo jamciyo markii kalena waxa weye inuu soonkii marka soo baahan uu soo kacay marka inuu soomo damcay cuntadii marka u helo iska xuday jumhuurtu eh, maalikiyadu halkan ayaguna marka meesha dambe ay leeyihiin soon sunaa qofka hadduu iska furo waa soo qaleynay soon sunaa hadduu qofka iska furo waxaa ku laazima inuu maalintaas soo qaleyo inagana madhab saxeix waa laga xoog badan yahay xayskaas marka uhdiya lanaa xaysun waa timirta iyo subaga laysku qaso oo laysku xasho nimana marka meeshaan waxay keeneen fa inii qowlka nebiga ah fa inii idan saa'imun waxaa laga qaadanaya nebigu inuu soonka niyada markuu niyoonayo oo talaafudi jiray wayt sooman qadin intaan ka keena say utusee marka waxaas oo kale waa cayaar cayaar warkii nebiga ku dheelaya sal allahu alayh ali salam fa inii ilahu saaimun say ku tahay nawaytu sooman qadin fa inii ilahu saaimun waasla fa inii ilahu saaimun ana haddaan soomaad hadda waxau u sheegaya un in bis cunto usa u baahnayn oo iska soomaayo laakin maaha adoo hadda qoftiina camal warma soomanta ha waa sooma berri ma soome berri waa sooma ahaa taasaa marka telefonka ay nimadan sameynaa salaada in lagu dhawaaqi karo telefonkana waxaa u daliilay dhaheen salluu kamaa ra-aytumuuni usalli marka waxaasoo kale waa deeldeel waa sharciga lagu deeldeela xukuumad islaam hadday jirtana kuwaas in la zajiriyo hadii wax la zajirinayo kuwaas la zijiriyo sababta ah waa maxay hadalkii nebigeed waxay ka dhigteen dheeldheel ka dhigteen soo maa sida waagi hore waxay joogi jirtay hadda jur-aa timid jur-a waagi hore xadiidka ma aqoonin bis meelahaasa marka waa la yiri iyo wada jireen hadda laakiin waxaa lagu leeya xadiidka nabiganba kuu keenaya sal alla hadday ka daran yihin marka waxyaaba waxaad maqlay istidlaalaad hariib ah maqla bidca arkay dhahaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam umayata bnu uh, gabayga ninkii umayata bnu saltum u ahaa ninkii gabayga dheer inta xadiidka muslim ku sugna inta la teliyey marka nabiga beyd la akriyay wuxuu dhah hii hii luqada carabiga waxay tahay yani kaanahu yastaziid wad waa wad macnii hii gabay markaad xiisaynaysoo kale almar hal beyd ku dhufto iwad iwad waa macnaheeda mogta nimankaan marka waxay yidhahan xatrada tana daliila waxaan anaga dhahnaa ayagu mahiihay dhahaan mayi ziyaadinaas waxooda mid waxuu daa cibaadi magaci ilaahi allah allah allahan ka wadnaayo kuleyna allahna ilaahay maba loogu dikriyo keligeed allah keligeed waa inay wax la socdaan jumla kala dhiman wa jumla mufiida lama ma aha soo allah maxaad ku sheegi rabtaa marka ilaahay macay rabtaa ma soo ammaani rabtaa inaa sheegto allahu akbar subxaana allah waa ina wax ku darto fahamta laakiin allah keligeed istidlaal kaloo kasii daran waxa waa qul illah ka mudarin fii khawdihi yarxabuun qul illah waa layska fahma hadal dheera soo socosa wamaa qadarullah xaqa qadrihi id qaaluu ma anzla allahu calaa basharin min shay qul man anzla su-aalaas man anzla alkitaaba aladii jaaa bihi muusa nuura wahudan linnaasi tajcaluunahu qaraadiisa tubduunaha watukfuuna kaiira wacullimtum maa lam taclamuu antum walaa aabaa'ukum ee marka qul waxaa tira allah waay midkaas soo dejiy wixii haddii la og yahay waxaa weya waa la iska yaqaana waa tii ibnu malik muxuu dhihi jiray bacda man cindakuma qofka ya waxay sumaayo culamu jaa-izun kamaa taqulu zaydun bacda man cindakuma haddii la ogyahay in la gooyaa banaanta sida hadii lagu yiraha mancida kuma aad zayd keliya u leedahay zayd hadhow jumlo keligiisa mala ma aha waxaa taqdiiraa jira mota adiga waraad allah allah allah maanta aan ku bilaayo haddana midda kale haddana alifkii iyo hadii dii damba haddana laysku qabtay ah ah amaana ah. marka ma noqon kartaa taas oo kale ayaana waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa eh, eh, tarkiim waay baabu nidaa tarkiim oo xarafka koowaad ee xarafka ugu dambeeya laysku dhejiya luga carabiya laguma yaqaan see tarkiim tarkiim xaraf labada xarafood dambe ama tarkiib haddooya midka dambe oo layska gooyo ama hal xaraf oo la gooya tarkiim lagu aqoon jireen istidlaalaad waxaa iska maqle aada qariib waxayna ku kutusee dhiiranaan ilaahay rasuulka lagu dhiiranayo laakin waxuu ka helo leeyahy ninka ilahay rasuul ku dhiirana wacan sahl bni sacdin radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam qaal rasuulku waxau yihi laa yazaalu naasu dadka ka zuuli maayaan bikhayrin khayr inay ku sugan yihiin maa intii cajaluu ay dedejinayaan alfitra afurka intay afurka soo dedejinayaan khayr inay ku jiraan ka zuuli maayaan muttafaqun caleyh bukhaari muslim ba xadiidkan soo saaray tan marka waa sunanu siyaam maxaa kamid a ah in afurka la dedejiyo dedejintu laak waa in layska xaqiiqsadaa qoraxdu inay dhacdo mar haddii la hubsado inay qoraxdii dhacday horaa laga afuro mar hadday qoraxdii dhacday ka gadaalo in xaad lasii fiiriyo sharci ma aha waa riwaaya abu daawud iyada waxay leedahay laa yazaalu diinu daahiran maa cajaltum alfitra diintu inay daahir tahay oo ay sarreyso ka zuuli mayso intaad afurka dedejinaysa sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi afurka waxaa ta'khiiriyey yahuudda ilaa xidigaha markay isgalaan oo dhulku madoobaado ayay soonkooda ka afuraan ayaga markaasu wuxuu yidhi annagana sharcigeeni in afurkii lasoo dedejiyaa lays amro ayaga aan khilaafno waxaana naloo sheegay haddaan soo dedejino afurka markaan iyaga khilaafno in diinteennu ay daahir noqonayso halkaa waxaa laga qaadanaya buu yidhi in gaalada oo la khilaafaa diintu ay ku cisowdo midda labaad oo kalena waxaa laga qaadanayaa buu yidhi ujeedada nebiga loo soo dirayna maxay ahayd in diintu ay muuqato wa ay ka sarrayso diimaha kale huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kullihi marka diintu waxay ku saramare maqsad sharcigana waxaa ah oo nebiga loo soo bixiyey in mushrikiinta yahuudiya nasaarada la khilaafo halkaasa marka siraat lmustaqiimkan oo ku qoray ibnu xajarna wuxuu yidhi xadiidkan iyo midkii wuxuu isku qabtay isku keenay tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta maxaa yila suxuurta waxaa ku sugan barako markaasu wuxuu yidhi in ah, suxuurtii la daahiyo afurkii la dedejiyo sheegay in barako iyo khayr uu ku jiro markaasu wuxuu yidhi zamankeenan dambe wuxuu yidhi waqtigiisiibuu ka hadlayaa nacam dadku afurkiina waa daahinayaan suxuurtiina waa soo hormarinayaanu yii bixujati lixtiyaad iyagoo ku andacoonayo ixtiyaad aan samaynayna intaan iyadoo ramadaana afuri lahayn oo cuni lahayn waxaa fiican inaan aan iska afhaysano marka dambena waxay kuleeyihiin inaan anagoo iyadoo aan weli qoraxdii dhacdo xoogaa isaga darno intaan hadhow iyadoo iyadoo qoraxdii intaan hadhow afuri lahayn iyadoon afur loogu talagelin marka dambena waxay leeyihin intaan wax cuni lahayn iyadoo ramadaan eh, siyaamka uu soo galay aynan saas yeel markaas walidaalika qallat fiihim lbarakatu saa darteed barakada waa ku yaraatay sunaday ka tageen ibnu xajar fatxulbaariga saasoo kale uu leeyahay manihiisu macnahaasoo kale uu leeyahay waxaad arkay maalmaha caadiga ah, marka maqribka la tukanaayo qoraxda markay dhacday horaa laga adimaa ramadaan maanta ma soo galay diba al-shayr oo shalayba salaada ku jirtay salaada waktigeeda miyaysan ahayn iyada salaada ixtiyaad uma baahnama soonka ixtiyaad u baahan jira jaahilnimo waa mu-adinku inuu sunada yaqaano marka mu-adin waxaa lagaaga dhigaa qofaan sunnadii aqoonin markaasuu kuleey maba fiirinayo markaasuu kuleey shan daqiiqo zaa-idan ku daraa aniga hadhow intaasoo muslimiin intaan soonka ka furi lahaa adiga ilaahay wuxuu kugu adoonsaday qoraxaas inaad fiiriso hadday dhacdo intaas adoo dadaalay fiiriyey xataa hadduu khalad yimaado xoog imaama haysta walitirmidiyi min xadiidi abi hurayra in la dadaalana waa taga oo qoraacda dadka laga xaqiijiyo dabcan waa taga meel kore la koro la fiiriyo qoraacda walitirmidiyi min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal qaala allahu caza wajala alla waxau yihi axabu cibaadiya adoomayda kuwa loo jacayl badan yahay ilayani intikaar acjaluhum kuwooda ugu degdeg badan waa sitran xagga afurka xagga afurka kuwa u degdega wa kuwaasaa loo jacayl badan xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin kii hore marka ayaa ayaa xoog badan waan anas ibni malikin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi tasaxaruu saxuurta fa ina fi saxuuri saxuurta waxaa ku sugan barakatan barakaa ku sugan muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa soo saaray suxuurta sababtaa ah suxuurta barakaa ku jirta barakada ku jirta waa maxay culumada ilaa dhowr ay gaarsiiyeen waxaa kamida ah barakada ku jirta haddaad soo kacdo wakti saxarka wakti aada u fadli badan oo ilaahay soo degaayo subxaanahu watacaala waa intaasood marka ilaahay aada bariso ood ilaahay subxaana watacaala tuugto ood ajir markaa ducadii iyo wixii alla aad ka barisay waa intaasood heshaa taasoo baraka ma aha ko waxaa laga yadaa laba ragca tukato labadaas ragca miisaankaaga ay gasho barako waxay kaloo barako ku tahay suxuurta qofku hadduu waqti suxuurta ta'khiiriyo wax cuno soonka isagoo xoog u leh xoogaa karti ulah soo baxaa saas daraaddeed marka in uu dadka ku xadgudbo ama xanaaq isdhinac maro ee uu dadkii la dagaalo ayuu ka baxsana sababtoo ibnu xajar wuxuu yidhi baahidu waxay leedahay xoogaa dabeecadda qof baa ka xumaynay qofka hadday baahidu ku adkaato dabeecadda waa ka xumaynay waana sax qof walba inuu iskala koraa laga yaaba sidaa ma nacam laakiin hadduu si fiican wax u cuno suxuurto xoogaa isagoo baayo aada aan haynin oo soo maalinkaas marka uu ku soomo waxaa laga yaabaa inuu marka ay ugu kaalmayso sabarka inay sabarkii ugu kaalmayso ogow dhildhiil maa waxaa kaloo kasii daran u yiri oo barakada ugu daran ay tahay nebiga itibaaciisa sala allahu caleyh ali wasalam yani rasuulkood ku dayata barako ka fiican ma jirto maaa shafaacadiisaa ku gaaray waxaad ku gaaraysaa inuu nebiga xawdkiisa a ka cabto waxyaaba fara badan baa lagu gaara ilaa inahaasuu gaarsiiyey marka tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka intaas ninkii marka aan samaynin ma haysto intaas qofka iska seexdoon suxuuran itibaaci waa dhaafa ilaah i dembi dhaaf inuusa dhihinaa laga yaabaa waxyaaba badan baa uga baaqanaa inuu dadka la dagaalaa laga yaabaa marka axaadiista yani mutuunta keliya lama lamaaba istaageen furuuxdana waa la istaagaa waxaa badan baa kaaga baxaya weliga haddaa matni keliya iskala joogto fahamkiia si qaldan bu fahmaya xadiidka weliga xadiid walba sharxiisa kutubaa shuruuxda laga arbiciin hadooya jaamic culumka iska fiirso buluuq hadooya marka ugu yartaa subulsalaamka iska fiirso daal wax kale ka gaari kari bukhaari iyo fatxulbaariga iskala fiirso atalo waay io kale matni la laqdeeyo wuxuu leeyahay in macnihiisa aan la fahmin lana laqbadu waa tarjamo macnihii guudaa ku dhiman oo xadiidka laga qaadanayo laga an salmaana bni caamirin dabiy radia allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxau yihi idaa aftara axadakum midkiin idaa aftara axadukum midkiin haddii uu afuro hadduu afuraayo falyufdir afuro calaa tamrin timir korkeed ha ku afuro fain lam yajid haddaanu helaynin falyufdir calaa maa in biyo korkeeda ku afuro fainahu maxaa yeele isagu dahuurun waa mid marka eh, yani dahaaro u ah biyo yani waxu dahaaro wax qalbigiisa dahiro ayuu unoqon iyo jirkiisa rawahu lkamsatu wasaxahu ibnu khuseymata wabnu xibaan walxaakim amsatu saxa bnu khuseyma wax lagu dahaaro qaato waa biihi dabcan laisku nadiifi xadiidkan isa marka waxaa weeyaan xadiidkan min xadiidi anas oo u ansaxay xadiidkan salmaan ibni caamir sanadkiisa dacfi waa ku jira lakin min xadiidi anas oo ku ansaxay oo uu leeyahy maa ra-aytu nabiya sala allahu alayh wali wasalama qadu xataa yuftir walow calaa sharbatin min maa faryaagi kitaabkiisa siyaamka kusoo saaray marka riwaayaadkaasa ayaa xoojina marka in timir lagu afuro kadibna in haddii la waayo timirta in biyo riwaayaadka qaar rudabay sheegaan timirta rudabka timirta markay qoyantahay haddii la waayo biyo ibn lqayim raximah llahu tacaala zaadulmacaadka wuxuu leeyahay timirta waxaa weeyaan waxay keenaysaa eh, eh, caloosha iyana waa u fiican tahay ku jirta indhahana waa u fiican tahay maanta dhan baahida qofka hayso indhihiisa meelaha waxaa weeyaan baahida markiiba laga laga dareemi karaa marka qofka nuurkii baahidu ay ka qaadatay usoo celinaysa timirta saas uu leeyahay ayb haddii loo waayo marka inuu biyahaas ku qoysto